رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده waxaan maraynaa weli kitaabkii abishujaaca qaybihii salaadaha ayaana ku jirnaa waxaan ka soo baxnay salaadii ciideenka iyo salaad kusuufka baabu fi salaati listisqaa'i istisqaha waa roobdoonka wa salaatu listisqaa'i masnuunatun mid la sunneeyo waay waajib ma aha waa wax la sunneeyo sunno ah dadka haddii roob ay waayaan inay ilaahay tuugaan inay ilaahay baryaan subxaanahu wa tacaala faya'muruhum wuxuu amrayaa alimaamu qofka imaamkaa bitawbati towbo faya'muruhum waa inuu amraa waayo roobkan la weynahaya iyo rafaadkan iyo dhibaatooyinkan waa waxay dadku gacmahooda ku kasbadeen dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bimaa kasabad aydi nnaas waa dadkii gacmahooda waxay ku kasbadeen buu yidhi ilah subxaana wa tacaala wayacfu can kahiir wuxuu ka cafinayaa saka sii badan sidaa darteed ayaa wuxuu amrayaa qofka imaamka dadka inay towbo keenaan iyo wasadaqati sadaqa in la bixiyo walkhuruuji soo bixitaan waalkhuruuji iyo in la bixiyo min almadaalimi waxyaabaha madaalimta ah waxyaabaha layska dulmiyey inuu qof kasta celiyo maxaa la celiyaa maanta waxaa la haystaa waxyaaba aada iyo aada u weyn ninaa guri islaameed ku jira cilinkaa yeeli maayo waa baxayaa wuu xirayaa masaajidku kusoo tukana waa soo noqonaa wuu furanaa waa seexanaa ilaa dulqaad badna hal mar buu ku gubi karaa hal marbu wax kasta ku samayn karaa kaaga sii dara wuu baxaya xajbaya yariyo walaalayaa waa soo xajinayaa wuu soo noqonaa gurigiisii ma ahaayo guri islaameed daaraduu kasoo degaa tagsi wuu soo raacaya gurigii wuu soo aadaya biizamzam mar hadday mar dulmigu meeshuu gaaro see wax la yeeli karaa see wax la samaynayaa waa ma jirto marka saa darteed baa waxaa la leeyahay walkhuruuj iyo bixid min almadaalimi madaalimta qof kastaa qof kale wuxuu ka dulmiyey inuu markaa u celiyo wa musaalaxati iyo heshiisiin alacdaa'i dadka iska soo horjeeda ilaan dad baa quluubta wax isku haaya ayagiina in lasoo heshiisiiyo waanay saddex maalmood qaadata arrinta iyo wa siyaami halaathati ayaamin saddex maalmood oo lasoo soomo saddex maalmoodna in lasoo soomo uma intaa kadib yakhruju way soo baxayaan bihim ayaga dadkiibuu la soo baxayaa imaamka fi lyowmi araabici maalinta afaraad fii hiyaabin dhar bidlatin oo mutabadil ah xaraka ma jirto diricii kaneedanaa lahaa iyo diricii jibuutiyaanka iyo may ma la soo qaadanayo qamiiskii cumaaniga ahaa may maxaabiistii indonesiya may waxaa la soo qaadanayaa dhar mutabadil ah macnaha dhar aan hanaan fiican lahayn waxaa lasoo soo qaadanaya waxaa la muujinayaa baahi laakiin haddii aad soo dhabisatood soo waxaysato roosayto soo marsato maalea ilaah u baahanba waxaad iska dhigaysaa qof ilaah ka deeqtoon baahi muuji waxaad muujisaa in adiga aad dhibaato ku jirtid fii fiyaabin dhar oo bidlatin badla ah macnaha wax jirkaaga muujinaya ma aha laakiin waa dhar liita inay soo qaataan dadka iyo wastikaamatin khuduucid inay dadku soo khushuucaan wa tadarucin isduleyn iyo tadaruc in ilaahay loo muujiyo wa yusallii bihim wuu dujinayaa imaamka dadka ragcatayni laba rakacadood oo ka salaati alciidayn labada ciidood salaadooda oo kale ah huma yakhtubu kadibna wuu khudba akhrinayaa imaamka bacdahumaa labada rakacadood kadib wa yuxawil wuxuu bedelaya uu wareejinayaa ridaahu go-iisa waa cimaamada wayajcal wuu yeelayaa aclaahu meeshii kore asfalahu meesha hoosuu yeelayaa meeshii hoosena kor buu marinayaa meeshii kor jirtayna hoos buu soo marina meeshii bidix jirtay midig buu soo marin meeshii midig jirtay eh, bidix jirtayna midig buu keenaa meeshii midigna bidixuu geynayaa macnaha saasna markaa wuu samaynayaa wa yuxawilu ridaa'ahu wayajcalu aclaahu asfarahu hoostiisuu yeelaya wayuktir wuxuu badinayaa min adducaa'i tugmada alle walistikfaari dembidhaafsiga wayadcuu wuxuuna ku ducaysanayaa biducaa'i rasuulillaahi rasuulka alle ducadiisa sala alla alayh wasalam wahuwa waana midaa soo socota marka salaada istisqaha xaaladeedu marka waa sidaa roob doonkaa la yidhaahdaa waid istisqaa muusa liqowmihi faqul madrib bicasaaka alxajar waatuu qur'aanku tilmaamay istisqaha waa roodoon waa in ilaahay roob laga doono subxaana watacaala oo salaatu listisqaa'i masnuumatun waaye mid la sunneeyey faya'muruhum alimaamu imaamku wuxuu amraya dadka bitawbati soo noqosho in dembigii iyo qaladaadkii la galay laga towbo keeno waasadaqati iyo sadaqo waalkhuruuji iyo soo bixitaan la bixiyo min almadaalimi madaalimta waxyaabaha la kala dulmiye la haysto wa musaalaxati alacdaa'i iyo in la heshiisiiyo dadka cadowga isku ah ama colka ah wa siyaamin soom halaathati ayaamin saddex maalmood inay dadka soo soomaan intaan la aadin maalinta istisqaha ee salaada la tukanayo huma yakhruju bihim wuu la soo baxayaa imaamkii dadka fi lyowmi araabici maalinta afaraad fii thiyaabin dhar ayagoo wata ama asagana u wato bidlatin oo oo liita dhar mutamadil ahoo nadaafad iyo macnaha aan aan dhar wanaagsanoo aad u sarreey aan ahayn iyo wastikaamatin istikaam deganaan iyo khushuuc wa tadarucin tadaruc iyo isdullayn ilaah laysku duleeyo wa bihim wuxuu tujinayaa dadka ragcatayni laba rakacadood ka salaati lciidayn labada ciido salaada la tukada oo kale uma yakhtubu kadibna wuu khudbaynayaa imaamka bacdahumaa markaa kadib wayuxawil wuxuu kala wareejinayaa ridaa'ahu go-iisa ama garbasaartiisa oo cimaamadiise wayajcal wuu yeelayaa aclaahu meeshii kore asfalow hoostiisuu marinaya oo meeshii kor jirtay yuu hoos usoo rogaya wayukthir wuxuu badinayaa min adducaa'i tuugmada alle walistikfaari iyo dembi dhaaf dalabka wayadcu wuxuu ku ducaysanayaa biducaa'i rasuulillaahi rasuulka alle ducadiisa sal alla alayh wasalam wahwa waxay tahay allaahuma suqyaa raxmatin ilaahayna waraabi waraabid naxariis ah walaa suqyaa cadaabin cadaab ha nooga dhigin waraabka walaa maxqin iyo mid wax tirtira walaa balaa'in iyo mid beli imtixaan wata walaa hadmin mid wax dudumiya walaa qaraqin iyo mid wax maasheeyo oo biyo wax qaadsiiya intaba ha nooga dhigine suqyo iyo waraabitaan naxariis leh allowna sii macnaha roob oo caafimaad leh ilaahuna sii saasaa loola jeedaa allaahuma ilaahayo suqyaa raxmatin suqya na waraabi suqya raxmatin naxariis waraabinteeda macnaha roob naxariis ah laa suqya cadaabin oo suqyihii waraab cadaaba aan ahayn walaa maxqin ah aan ahayn mid wax tirtira walaa balaa'in aan ahayn mid bere iyo imtixaan wata walaa hadmin iyo mid hadmi ahoo guryaha dudumiya walaa garaqin iyo mid garaq ahoo markaa wax maasheeya wax qaada allahuma ilaahayow caladdiraabi cala aldiraari waalaakaami wa manaabit ashajari wa butuuni alawdiya meelaha ilah roobka noo geey oo noogu da-sii cala diraabka waxaa loola jeedaa waa meelaha sarsare oo dhulka waxoogaa ka koreeya kaasaa markaa la yidhaahdaa ama waa meelaha buuraha fidsan leh jibaasha oo mumbasidka ah meeshaa ilaahayoo noo geey roobka waalakaami akaamtan waa jibaalu siqaar waa jabalaha yaryarka ah wa manaabit shajari meelaha geeduhu ay kasoo baxaan maantan hadduu magaalada iyo iyo iyo laamigu iska tumo roobka wax saas faa'iido her magaalku uu ka helayo ma jiro wax faa-iido saas u badan amaa meelaha geeduhu ay ka dhashaan iyo miraha iyo carmadowda iyo markuu ku do-o calal aqal waxaa la cuna kasoo baxaya shaygoo saar noqdaa marka ilaahu meelaha noo geey ayaa markaa la yidhaahdaa cala e, buraabi iyo walaakaami aakaamtuna waa jibaalu siqaar waa buuraha yaryarka ah wa manaabit shajari iyo meelaha shajaru ay ka dhashaan geelaha meelahay ka soo baxaan wa butuuni alawdiyati waadiyaalka iyo togaga biyaha gala calooshooda ila biyihii markii toga uu ku dhaco uu qabto geelkiibaa cabaaya faraskiibaa cabaaya dameerkiibaa cabaaya ummaddiibaa cabaysa waa markaa lagu intifaacayaa waxaa kaloo ducada ka a ah, allahuma xawaalayna walaa calayna waa marka dadku roobku wax badan uu ka baabi'in rabo ama korkooda uu ku do-o marka waa la dhihi karaa ilah roobka naga qaado naga fayd waa marka wuxuu ku yimidba xadiidkan allahuma xawaalayna walaa calayna sida ninkii herbaadiyaha uu dhaha rasuulka allow roob ma haysanee ilmihiibaa naga baahday oo dhulkii dhan wada abaaroobaye ilaahay noo tuug in roobka uu na siiyo roob baa soo daatay toddoba maalmood buu socday jimcadii kaliyu markaasoo ilaah rasuulka allo guryihii waa naga dudumeen xoolihiina bii'a qaada ilaahay noo bar inuu naga joojiyo markaasuu rasuulku yidhi allahuma xawaalaynaa walaa calayna allow gaararkeena yeel korkeena ka qaad macnaha magaalada intaad nooga qaado baadiyaha meelaha noo gey allahuma ilaahayow asqinaana waraabi kayfan roob muqiifan muqiif ah wax gargaara roobka markuu muqiif yahay ama hayf marka la leeyahay hayf waxaa loola jeedaa waa roob ka yimaada markay dadku baaba'ayaan oo wax la cuno la waayo hayf baa la yidhaahdaa saa darteed baa tuu xadiisku tilmaamo nebigu uu ku yidhi aniga iyo waxa layla soo diray iyo idinka iyo cilmi waxaan la mid nahay ka mathali hayf macnaha cilmiga hayf baa lagu tilmaamaa roobku waa markuu biyuhu iska yimaado dadkuna waxay haystaan laakiin kayf waa gargaar waa gurmad waa mar dadku ay baaba'een in lays cuno yaa wax yar dhiman markaasuu ilaahay kayfkii gargaar keenayaa muqiifan wax gargaara hanii'an marii'an isku macno dhow yihiin fa kuluhu hanii'an marii'an ootuu qur'aanku tilmaamay cuna asagoo hani ah bogaadsi ah marii'an asagoo ah mid sifo oo hunguri mar ah macnaha mid eh, hani oo lagu raaxaysto marii'an asagoo ah ilaahayowna sii mariican mid mariica mid mataqaanaa daaq noqda oo roobku markuu yimaado uu soo baxo ee u yimaado oo daaq uu dhaliyo xoolihii baa daaqa marci buu markaa noqdaa mariican saxan isagoo saxan markaa ah macnaha asagoo shubmahaya ee caaman caam ah hadaqan dhibco waaweyn hadaq markuu yahay roobku ile roobku markuu daruurta badan ay tiro roobku qadaq buu markaa u yimaadaa ootuu ilaahay tilmaamay maa an qadaqan waa biyo roob ahoo badanoo dhibco waaweyn markaa leh tabaqan mid tabaq ah ah mid daboola oo tabaq ahoo daruurtiisu ay tahay miday isisaasaaran tahay ilaan roobka eh, eh, markii caad yar uu yimaado oon isdul saarnayn iyo markuu tabaq yahay uu isdul saaran yahay waa kala da-idaan badan yahay mujallilan isagoo mujallin ahoo dakhmi ah aada u weyn daa'iman mid daa'imahoo soconaya ilaahu nooga dhig ilaa yowmi ddiini ilaa maalinta qiyaamaha allahuma ilaahayow asqinaana waraabi alkayfa gargaar iyo rood sii walaa tajcalna hanaga dhigin min alqaanitiina kuwa quusta ila kuwa quusta hanaga dhiginoo qofka hadduu mar quusto waa maray u dhamaatay waayo qofka quusta waa laba ama wuu khasaaray ama waa qof kaafir ah walaa tay min rawx illaah inahu laa yay'asu min rawxi illaah ila alqowmi alkaafiruun ila alqowmi alkhaasiruun waxa khasaara waa qof quusta weliga ha quusanin dhib kastii balaay walbi dhib walba oo jira boqor qaadaa jira bariun baa markaa la badiya allahuma ilaahayow allahuma ilaahayow asqinana waraabi haythan roobna waraabi mugiisan wax gargaara hanii'an macaan mariican hunguri mar ah mariican daaqsiimo leh saxan saxi markaa ahoo shub maayo macnaha caaman mid caam ah ah qadaqan mid qadaq ahoo dhibcihiisu ay waaweyn yihiin dabaqan mid wax daboolo isdul saaran mujallalan mid dakhmi ahoo weyn markaa ah daa'iman mid daa'im ahoo jiraaya ilaa yowmi iddiini ilaa maalinta qiyaamaha allahuma ilaahayow asqina alkayfa roob nagu waraabi walaa tajcalnaa ha naga yeelin min alqaanitiina kuwa markaa quustaa allahuma ilaahayow ina alcibaadi ina alcibaadi addoommadi walbiladi iyo beledkiiba min aljahdi xagga dhibka waaljuuci xagga baahida wadanki xagga ciriiriga maaray kaga sugan yihiin laa nashku aanan u sheeganaynin ilaa ilayka adi ma ahane ilaan qof kaloo qaadi kara ma jiro adi ma saa darteed adi ma ahee meel kaloon u sheeganayno dhibkana haystaa xagga mtaqaanaa roob la-aanta xagga jahdiga xagga badaayada xagga baahida xagga bankiga iyo ciriiriga maabaa naga haystaa nashku aanan u sheeganaynin ilaa ilayka adiga maahane allahuma ilaahayow ina bilcibaadi addoommadii walbilaadi bilaadkii min aljahdi xagga jahdiga waxay sugan yihiin jahdiga waa mashaqadii dhibka waljuuci iyo baahida waljuuci iyo baahida wadanki iyo ciriiriga maalaa nashku waxaanan uga dacwoonaynin una sheeganayn dhibka mahaaya ilaa ilayka adi maahane allahuma ilaahayow ambit noo dhali lanaa anaga azarca abuurka waadira ilaahu noo qub oo noo darari lanaa annaga addaraca caadhooyinka waa naasaha xoolaha ila markii dhulku wax soo baxo xooluhu ay cunaan cano badan bay keenaanoo naasoodu markaa way soo buuxsamaan wa anzil ilaahu deji calaynaa korkeena meel barakaati samaa'i samada barakooyinkeeda wa ambiq lanaa allo noo dhali min barakaati alardi arlada ee barakaadkeedana ilaahu noo dhali wakshif cannaa alla naga qaad oo naga fayd min albalaa'i darooyinkii imtixaanka iyo ciriiriga maa laa yakshifuhu wuxuusan qaadi karin kayruka keyrkaaga dhibkana haysto kuleelka aan ku jirno roob la-aantana haysata ilaahay mooya qof kaloo qaadi karaa ma jiro mar allaala markii umadu kulaadaan oo dhib ku bato adduunkii iyo wixii oo dhanba uu wada abaaroobo geedihii wixii saarnaa ay ka daataan oo dadku ay yaaban yihiin lacag ururin la galo baraakada la sameeyo eh, eh, biyo dhaamin ummadda loo sameyo rooba cerka kasoo soo qubta shan daqiiqo hadduu socdo wixii maantao dhan la aruurinaya sanadkan oo dhan baraagadihii wax lagu shubahayey intaasaa dha ka saraysa intaasaa ilaahay subxaana watacaala awooddiisa uu ku keenay iyo ummaddii meel kasta fadhisay wixii la aruurinayey wixii wax lagu samaynayay shan daqiiqa ku filnaatay dhulkii baa caday waa mataqaanaa doogoobay cagaar baa soo baxay ummaddii oo dhan baa doogsatay xoolihii aa doogsadeen ilaa subxaana watacaala khayr wanaag badan buu ummadda siiyey caanihii way soo bateen xoolihii way soo bateen way rakhiiseen waxaasoo dhan baa markaa imaanaya sidaa darteed baa waxaa la leeyahay maa laa yakshifuhu hayruka hayrkaagii cidan adi ahayn wuxuusan naga qaadi karin waayo ilaahu adi markaa naga qaad ciriirigiiyo balaayada allahuma ilaahayow ambid dhali lana anaga azarca beerahay abuurka noo dhali waadira ilaahu darari oo soo qub lana anaga adaraac candhooyinka waa caanihiiya wa anzil allow deji calaynaa korkeena min barakaati samaa'i samada barakooyinkooda wa ambit lanaa noo dhali min barakaati alardi arlada barakooyinkooda samaawaadka barakooyinkooda waa roob arlada barakooyinka iyo waxyaabaha kaayana waa naqaanaa wa akshif cannaa allow naga qaado naga feed xaggeena min albalaa'i xagga dhibka maa shay laa yakshifuusan karin nagana qaadi karin hayruka qofaan adi ahayn allahuma ilaahayo inaa nastakfiruka anagoo ku dembi dhaaf weysanaynaa inaka adiga kunta waxaa tahay afaaran alla dembi dhaaf badan fa arsil allow dir asamaaa samada calayna korkeena midraaran ayadoo dararaysa ayadoo soo daadanaysoo qubanaysa ama midraar ahoo ayadoo noosoo soo noqnoqonaysa saa noo sameey wayaktasilu waa qubaysanayaa filwaadi waadiga idaa saala markuu soo do-o markuu saa usoo dareero oo roobku markuu yimaado in lagu qobaysto aad bay u fiican tahay rasuulka sal alla aleyh wasalam markuu roobku yimaado weli markuu cusub yahay intuu kuleetiga u furto uu sa banaanka uga soo baxo uu dhigi jiray markaasuu dhihi jiray inahu xadiidu axad cinda rabbi waa cusub yahayo ilaa agtiisu hadda ka yimid baraka wa samada waxaa kasoo soo degaa wanazalnaa min asamaai maaan mubaarakan biyo la barakeeyey maaan tahuura biyo daahir ah لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما wa anaasiya kahiiran buu dhahay ilah subxaana watacaala taasa marka waxay tilmaamaysaa qofka inuu roobku ku qubaysto ama waadigiisii meeshuu ku qubmay hadduu isku dhigo intaba markaa way fiican tahay wayusabbixu liracdina wuula tasbiixsanayaa wayusabbixu waa nasahayaa ilaahay liracdi iyo walbarqi waayo racdiga iyo barqiga laftigooda allay nasahaan allay u tasbiixsadaan subxaana wa tacaala fii salaati alkhawfi ee cabsida salaada loo tukado waayo meeshaana waa xilliga dagaalka loola jeedaa waxaa laga wadaa waktiga dagaalka markaa lagu jiro axaduhuma ee wasalaatu lkhawfi calaa halaathati adarubin saddex hab ayaa loo tukadaa saddex hab buu ku yimaadaa ama saddex qaybood axaduhaa midkood an yakuunu ahaado alcaduwu cadowga min gayri jihati alqiblati meelaan qiblada wejiheeda ahayn jihada qiblada meel aan ahayn buu cadowgu jiraa waa kow fa yufariquhum wuu kala qaadayaa alimaamu qofka imaamka ah ee abaanduulaha ciidanka u ah firqatayni laba qoloo dadku u kala qaybinayaa firqatun kooxna taqif waxay istaagaysaa fii wejhi alcaduwi cadowga wejigiisa ama dhuuntiisa idan koofur oo kale ama bari oo kale ama galbeed oo kale oo cadowgu jiraa xaggay aadayaan wa firqatun koox kalena khalfahu imaamka gadaashiisay ku tukanayaan fa yusallii wuxuu tujinayaa imaamka bilfirqati alatii khalfahu kooxda gadaasa joogta ragcatan hal rakacuu tujinayaa humma tutimu waxay intaa kabacdi bacdi tutimu way dhamaysanaysaa oo rakacadii labaad waxay ku dhammaystiranaysaa linafsiha nafsadeeda wayamdii waxay aadaysaa ilaa wejhi lcaduwi cadowga wejigiisa hal ragcadna imaamkii bay la tukadeen tii kalena naftooday ku dhammaysteen way baxeen dhankii adoway aadeen utajii waxaa imaanaysa aldaa'ifatu alukhraa kooxdii kale fa yusallii bihaa waxay la tukanaysaa imaamkii wuu tujinayaa ragcatan hal rakaco waa rakcadii dhinnayd wa tutimu linafsihaa nafteeday ku dhammaystiranaysaa humma yusallimu bihaa wuu la salaamo noqsanayaa oo maxaa laga wadaa haddii cadowgu uu jiro meel aan qiblada ahayn dadka labaa loo kala qaybinayaa qaybna cadowgay aadayaano way ilaalinayaan qolana rasuulka ama qofkii imaamkaee markaa abaanduulaha ah ee ciidanka hogaaminaya ayuu markaa imaam u noqonayo kuwaasoo marayuu la tukadaa hal rakac markay imaamku dhammaystaan oo imaamku u istaago rakacadii labaad naftoodii keligood bay tukanayaan wayna salaamo noqsanayaan wayna iska baxayaan ayaga imaamku waa taaganya uu sugaya kooxdii adowga ilaalinaysay ayaa soo baxaysa marka waxay imaanayaan imaamkii oo hal rakaco tukaday midna u dhiman tahay qoladii baxdayna midna imaamkay la tukadeen midna ayaga yo u tukaday qoladii labaad baa timid qoladaas markay timid imaamkii bay la tukadeen hal rakaco atiyaadkuu fadhiyaa rakaco labaad bay soo dhammaysanayaanoo atiyaadkay uga daba imaanayaan hal mar bay isla salaaman maqsanayaan macnuhu sidaa waaye axaduhaa an yakuuna alcaduw cadowgu inuu ahaado ama uu yahay fii hayri jihati alqiblati jihada qibladu ay xigto meel aan ahayn buu cadowgu joogaa fa yufariqhu marka uu kala qaadayaa oo kala qaybinayaa alimaamu imaamkii jeyshka firqateen buu ka dhigayaa laba firqo firqatunna taqif waxay istaagaysaa calaa wejhi lcaduwi cadowga wejigiisa wa firqatun koox kalena khalfahu gadaashiisa fa yusallii wuu tujina bilfirqati firqadii iyo kooxdii allatii khalfahu gadaashiisa ahayd ragcatan rakaco uma tutimu markaasay dhammaysanayaan dhagacadii udhaneed dhanneed linafsiha nafsadeeday ka dhamaysanaysaa wa tamdii way aadaysaa waxay u soconaysaa ilaa wejhi lcaduwi wejiga cadowga wejigiisa meeshuu joogo oo kooxna ilaalinaysay way soo bedelayaan marka wa tajiicu taa'ifatu ukhraa baa imaanaysaa kooxdii kale fa yusalii biha wuxuu la tukanaya fa yusallii wuu tujinaa bihaa ayadana ragcatan rakacad uma watutimu linafsihaa bay ka dhamaystiranaysaa rakacadii kale uma yusalimu bihaa markaana wuu la salaamo noqsanayaa taa waa qayb wathaani ta labaad an yakuuna alcaduw waa cadowgu inuu ahaado fii jihati alqiblati dhanka qiblada meesha qibladuu jiraa fayasufuhum alimaamu safayn marka way ka duwan tahay tii hore waayo hadda dhanka cadowg dhanka qiblada aan u tukanayno yuuba cadowgii naga jiraa marka dadkii waa la safayaa imaamka wayuxrimu bihim wuu la xarmanayaa wayuxrimu bihim faidaa sajada markuu sujuudo sajada maca waxaa la sujuudayaa axadu safayni labadii saf mid ka mid ah ayaa la sujuudaysa inta kale israacayaan labadaa laga wada dhigay dadkii oo dhan way tukanayaan laba qayb baa laga dhigayaa marka haddii kabada loo baahdana waa mawduuc kale markii laba saf laga dhigay waa la xiranaa salaada oo wuu la xiranayaa wuu la xarmanayaa macnaha wayuxrimu bihim kulligood wuu la xiranayaa salaadii markuu xirto faataxdii akhriyo wala rukuuca kulli waaba rukuuca samica allah markuu dhaho samica alla lasoo wada dhahayaa fa idaa sajda marka meeshaa lagu kala harayaa hadduu sujuudo markii dujinayey sajada waxaa la sujuudayaa macahu micigiisa axadu safayni labadii saf mid ka mid ah wawaqafa asafu alaakharu safkii dambena wuu istaagsanaanayaa maxaa dhacay yaxrusuhum wuu wardiyeynaa cadowgan inay iska soo gaadaan baa dhici karto way istaagsanaanayaan ayaga fa idaa rafaca haddii uu kor uga soo qaado sajaduu way sujuudayaan kuwii dambe walaxiquuhu wayna ka daba tegayaan way haloolayaan macnaha oo fadhigoon iskula tegayaa marka saas way macnaha waxaa meesha wax yar eh, axaadiista gobolkamid ay tilmaameen laba saf markii la yahay oo la wada isrukuuco samicallah marka lasoo dhaho waa lasoo wada dhahayaa imaamka iyo safka hore way sujuudayaan marka safka dambe way taagnaanayaan cadowgay ilaalinayaan labadii sujuud markay soo dhamaystaan waa lasoo istaagayaa soo maha soo istaagayaan safkii dambaa hormaraya marka safkii haddaa dambeeyey horuu marayaa waa isdhexgelayaa kii horeyna gadaal buu soo marayaa ila sujuud kuu hora ma qabaan kuwa dambaa qaba oo hadda gadaal yimid rakacadii labaad marka la maraayo wuu sujuud waa rukuucayaa dhammaan samica allah sujuuda la aadayaa sujuudda waa aadaya waa imaamka iyo safkii markii hore gadaal joogay oo aan sujuudin oo hadda horey soo maray way sujuudayaan markay sujuudaan imaamku marka wuxuu haystaa rakacadoyn dhammaystiran macasgahooda kuwaanna waxay haystaan hal hal sujuudood ilaa hal rakacay tukadeen kii kale gadaalay soo aadeen atixiyaadka laisugu wada tegayaa dhammaan kadibna waa la salaamo noqsanayaa taana axaadiistaad ku marteen baan filayaa macnaha talabaadna waa sidaa waqafa asafu alaakhar yaxrusuhum asagoo cadowgii ilaalinaya oo waardiyeynaya fa idaa rafaca hadduu kor usoo qado sajaduu way sujuudayaan kuwii kale walaxiquuhu way soo haleelayaano fadhigaa markaa isugu wada tegaya atixiyaadka ilaa waa la wada fadhiya cadowgiina waa loo jeedaa kadib waa la salaama noqsanaya fiyada labaad waathaalithu midda saddexaad an yakuuna waa inuu ahaado dagaalka fii shidati alkhawfi cabsitan u daran baa la joogaa waltixaamin waxaa horay oo isdhexgalay alxarbi dagaalkii see loo tukanaa markaas salaadiina waa la gaaraye fa wuu tukanaya qofka kayfa amkanahu sidii u suura gasho uu tukanaa qibla aaway iyo rukuuc aaway iyo sujuud aaway ma jirto kayfa amkanah waa sidii u suura adoo qoriga ridaaya adoo dabaabaadka saaran adoo kaaraha wax kasoo soo tuuraaya ayaad markaa tukanaysaa raajilan qofka asagoo lugaynaya aw raakiban amse gaadiid saaran mustaqbila ujeeda alqiblati qiblada wagayra mustaqbilin lahaa asoon ujeedin qiblo maa jirta marka aduu isgadgadinayo cadowgii ka korboodayo qorigii tuuraayo saasa markaa u tukanaysaa habkaasuu markaa qofku u tukanayaa wathaalithu midda saddexaad an yakuuna fi shiddati alkhawfi cabsi daran inay jirta waaye waltixaamin iyo isdhexgal ama kulaal uu kululaaday alxarbi dagaalka xarbigiiba iltixaam noqday wuu isdhexgalay gaaladii muslimiintii gaaladii wuu isku dhex jiraan qorgoosaa jira isdil baa jirtaa dhiig baa qubanaya waxaasoo tukanaa ma dhihi karo fa yusallii qofka salaadana ka tegi maayo wuxuu u tukanayaa waa kayfa amkanahu sidii markaa u suura gasho sidii markaa suuragal u noqoto qofka u tukanaa raajinan buu tukanaa asoo lugaynaya ordaaya aw raakiban buu tukanaa isagoo gaadiid ama dabaabad ama dayaarad miiga saaran mustaqbila alqiblati qiblada asagoo qaabilsan buu tukanaya wakayra mustaqbilha isagoo qaabilsanna waa tukanaya hadday kaa hor timaada tuko haddaysa kaa hor imaanina qibla qibla maba lagaa rabo kayfa amkanahu si markaa suura gashaa iyo qofku markaa u tukanaya ninkii diinka ilaahay difaacayay oo kelimada tawxiidka kor ku qaad dagaal ugu jiray yaa salaada allah haka tegin salaad haka tegina tuko haye xaggay ku jiraa marka anig xisaan ku jiraa matal waxaa ku leeyahay gadaal marka soo qaleeya xisaan ku jiraa heerkaas alamaraa maanta xisadaa ku jiraa shaqaa ku jiraa wuu ku leeyahay salaada ma loo ogolo maskiinka muxuu samaynaa waa laba dana mid dooro waay saa darteed yaa lala hadlayaa hadda fa in kiftum fa aw rugbaanan ayadda qur-anku ilah ku tilmaamy subxana watacaala war haddaad cabsataan oo dagaalka isdhexgal noqdo oo laisku dhex milan yahay oo qof kasta qofka kale dhinaciis joog uusan aqoonin fain qiftum farijaalan rugbaanan tukada haddaad cabsataan idinkoo rijaal idinku rugbaanan faidaa aamintum fadkuru allaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun haddiisaad aamin noqotaan dagaalkii istaago aad baashaalaysaan la kala fadhiyo u tugta sida ilahay idin baray subxaana wa tacaala maa lam takunuu taclamuun sujuud baa loo baahan yahay rukuuc baa loo baahan yahay ictidaal baa loo baahan yahay tuma'niina loo baahan yahay qibla loo baahan yahay haddii saa markaa noqoto laakiin isdhexgal hadduu jiro oo cabsi ay jirto oo qofka uu taagan yahay oo qiblo qiblo iyo waxa dhan aynan jirin adoo ku dhufanaad aad ishaaraysaa adoo cararaayo oo qorigaaga hoos uu kugu jiro yaad markaa tukanaysaa sida ilahay tilmaamay subxaana watacaala tacaala wathaalithu an yakuuna fii shiddati alxarbi walitixaami isdhexgelid alxarbi dagaalka laysku dhex galay fa yusallii waa tukanaa qofkaa kayfa amkanahu sii u suura gashaa raajib buu tukanaa asoo lugaynaya cararaaya aw raakiban buu tukanayaa asagoo gaadiidkii iyo kaarihii saaran mustaqbila buu tukanaya asagoo qaabilsan alqiblati qiblada wagayra mustaqbili lahaa aysagoosan qaabilsanayn faslu fi libaas waa dharkii baanu gelaynaa haddana haddii ilaah yidhaahda meeshaa noo wabilahi towfiiq wallahu